bismi llahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsali allahuma wslm wbaarak cala nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd waxaan kusoo dhex jirnay kitaabkii daru aw dafcu alidiraab can aayaati اlkitaab lilcalaama maxamed ibn amin shinqiiti aleyh raxmat ullah maxamed amiin shinqiiti caleyh raxmat ullah Eh, waxaynu ku dhex jirnay gaar ahaan suuratu alcimraan waxaynu soo gaadhnay qowluhu tacaala laa yattakhid ilmu'minuuna alkaafiriina wliyaaa min duuni lmuminiin aayaddan wuxuu sheekhu uga hadli rabaa mu'miniinta ayaa waxaa loo diiday inay gaalada ka weli dhigtaan laakiin waxaa lagu xidhay nahyiga isaga ah min duuni lmu'miniin markay muuminiinta ka sokamarsadaan waxaa laga fahmayaa haddayna jirid muuminiin ay ka sokamarsanayaan in ay muwaalaadka kale mutlaqa iska bannaanta macnahaasa laga fahmaya laanna qeydka ah min duuni lmu'miniin baa faa'iideynaya bimacnaa marna gaal baa laga weli dhigtay ama la jeclaaday wax lagu darsaday laakiin wax muminood ka dhowaysanayso ma jiro marna mumin ayaad ka dhaweysatood ka sokabarsatood ka jeclaatay gaalki labada xaalo mid bay aayaddu markaa tilmaamaysaa daahirkeedu min duuni lmuminiin ah ta kalena waxaa laga fahmaya inay banaanta saas wey taasuu macnaha ishkaal bixinaya haadihi laayatu aayadani alkariimatu tuuhimu waxay ku moodsiinaysaa ana itikhaada alkufaari gaalada ka yeelashadooda awliyaaa laga yeeshay idaa lam yakun hadduusan ahayn min duuni lmu'miniina muminiinta sokodooda hadduusan ahayn oodan muminiintii ka soka marsanin laa ba'sa bihi inaysan dhib lahayn bidaliili qowlihi tacaala min duuni lmuminiin taasaa daliil ah qeydkaasaa macnaha kutusaya ayb waqad jaa-ad waxaana aayaatun aayado ayaa yimid ukharu oo kale oo tadullu kutusaysa calaa manci itikhaadihim gaalada ka yeelashadooda diida la diidan yahay awliyaaa laga dhigto gaalada in laga dhigto awliyo oo xigto laga dhigto aayado si guud u diidayaa jira mutlaqan kala qaad la-aan ama min duuni lmu'miniina ha noqoto ama iisan noqonin ayb ka qowlihi tacaala weeye walaa ttakiduu minhum waliya walaa nasiira mayna ku qaydin min duuni lmuminiin way ilaaqday waka qowlihi tacaala laa ttakhidu aladiina اtakhaduu diinakum huswan walaciba min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wاlkufaara wliyaa laa ttakiduu ha ka dhiganin ha ka samaysanin aladiina kuwa ittakhaduu ka dhigtay diinakum diintiina husuwan jees jees iyo walaciban ciyaar oo min aladiina kuya uutuu la siiyey alkitaaba min qablikum iyo wlkufaara ha ka dhiganina wliyaa ha ka iyo gaalada kaleba marka ayaddu maynan maynan ku qaydin marka see ma qeydkaynu raacaynaa oo waxaynu leenahay sidaynu horeyba usoo marnay nusuusta mutlaqa ah waxaa qeydaysa naskan muqayadka oo marka waxay noqonaysaa uun hal xaalay xaaraan noqonaysaa muwaalaat lkufaar waa marka aad min duuni lmuminiin aada muminiin ka xigsato waaba ka sokamarsato mise qeydkaasi ma jiro waay oo qeydkaasi lama ictibaarinayo waljawaabu jawaabta wey can hada kaa laga jawaabo wax weeye ana qowlahu min duuni lmuminiina laa mafhuma lahu mafhum ma ayb bimacnaa mafhuumkiisu muctabar ma aha waay ayb waxaa kale jira cilmulusuulka saad ku aragteen mafhuum iyo mantuuq waaye hadda min duuni اlmu'miniina kuma tusayso mantuuq kuguma tusaysa laakiin mafhuum bay kugu tusaysaa xaaladda kale inay bannaan tahay oo min duuni lmuminiina haddaysan hayn inay bannaan tahay waa mafhuum bay kugu tusaysaa mafhuumkaasi marka muctabar ma abuu ah wada laa mafhuuma lahu waqad taqarara waxaana maxaan loo ictibaarinayna mafhuumka isaga waqad taqarara waxaa sugnaaday fii cilmi اlusuul ana daliila alkhiaab khiaabka daliilkiisa hadalka wuxuu ku tusayo oo maxay ah alladii daliilu khiaabkaasoo huwa isaguba mafhuum lmukhaalafa ah yani mafhuum lmukhaalafaha daliilu khiaabna waa la dhahaa mafhuum lmukhaalafana waa la yidhahaa ayb waqad taqarara waxaa sugnaaday fii cilmi اlusuul ana daliila alkhiaab alladii kaasoo huwa isagu mafhuumu lmukhaalafa ah lahu inuu usugnaaday sugnaaday mawaanicu waxyaaba diida kuwaasoo tamnacu diidaysa ictibaarahu wax kasoo qaadkiisa waxaa jira wax la yidhaahdo mawaanicu ictibaari mafhuumi lmukhaalafa oo mantuuqan mafhuumkiisa in la ictibaariyo waxaa jirta mawaanic diidaysa oo haddii la helo mid ka mida mafhuumku uusan muctabar noqonayn uusan waxba laga soo qaadayn macna ayib minhaa waxaa ka mida mawaanicdaas mafhuumka ictibaartiisa meesha ka saaraysa waxaa ka mid a kownu takhsiisi اlmantuuqi bاdikri liأjli muwaafaqatihi lilwaaqic waxaa ka mid a kownu takhsiisi اlmantuuqi mantuuqa khaasyeelideeda ahaanshaheeda bidikri lagu khaasyeelay liajli muwaafaqatihi ay tahay maxaa loogu khaasyeelay liajli muwaafaqatihi waafaqidiisa daraaddeed ay tahay lilwaaqici waaqica uu waafaqay macnaha waxaa mantuuqan loo sheegay oo min duuni lmu'miniina loo sheegay ma aha in laga ixtiraasayo xaalad kale ee keliya waxaa loo keenay uun oo sheegidda loogu khaas yeelay lanna wuxuu waafaqsan yahay waaqicii markaa jiray markaasaa waxaa jiray gaalo iyo muslimiin ishaya soo maa marka xaaladda taagnayd baa waxay ahayd in mu'miniintii inta xagga la mariyo gaalada la soo la soo dhowaysto oo muwaalaad la siiyo oo muminiintii laga xigsado xaaladii markaa taagnayd ayaa min duuni lmu'miniina ay ku timid xaalad jirtay baa mantuuqa loo sheegay oo loo khaas yeelay haddii xaalad markaa jirtay daraadeed ay keentay in mantuuqa la sheegana waxaa meesha ka baxaya mafhuumkiisu muctamar ma noqonayo mafhuumkiisu markaa muctamar ma noqonayo saas daraaddeed kamaa fii hadihi alaaya ama waaba sida qaalibkaaba ama waaqicii markaa jiraybu mantuuqu sheegidiisa keentay ama sida qaalibkaaba sidaa aw ah. yani waxay la mid tahay oo kale warabaa'ibukum allatii fii xujuurikum dumarka aan idiin bannaanayn guurkooda waxaa ka mida rabiibadaada haweenayda aad qabto gabadha ay dhashay rabiibay kuu tahay soo ma ma guursan kartid waa goormaa markaad hooyadeed dad u galmoota waay soo ma hooyadeed kulantaan ayada guurkeedu xaaraan buu kaa noqonaya ayib aayaddu marka maxay ku xidhay fii xujuurikum shardi miya inay xijrigaaga ku jirto xijrigaaga inay ku jirto bimacnaa waa xujuurta waxaa laga wadaa adiga ku hoos joogtood adigu korisood mas ka tahay ma shardiba haddii aabbaheed korsada ka war oode saarkinba adiga hooyadeed laakiin ay xaaskuu noqoto weli xaaraan bay kaa tahay sooma maxaa loo yidhi marka fii xujuurikum maxaa loogu qayday xalashani haalibkaa sidaas soo ma mantuuqan marka waxaa loo sheegay liannahu waaqici iyo qaalibka ayuu ku imaanayaa mar hadduu sidaa yahay mafhuumkiisu muctabar maa marka mafhuumkiisa la ictibaari maayo tanna sidoo kale way marka ayb minhaa waxaa ka mida mawaanicda kownu takhsiisi lmantuuqi bidikri mantuuqa lagu khaas yeelay sheegitaanka ahaanshihiisa uu yahay liajli muwaafaqatihi waafaqidiisa darteed baa loogu khaasilay sheegitaanka lilwaaqix uu waafaqay kama fii hadihi alaaya liannaha aayadani nasalad waxay kusoo degtay fii qowmin qowm bay kusoo degtay qowmkaasoo waalow ka weli yeeshay alyahuuda duuna almuminiina muminiinta sokodo yahuud bay xigsadeen muminiintiina way iska durkeen way kasokomarsadeenyahuuday isu komarsadeen fa nasalad markaasay soo degtay naahiyatan xaalay mid reebaysa can isuura alwaaqica suuradii markaa jirtay xaaladii markaa jirtay iyadoo reebaysa min hayri qasdi takhsiis iyadoo ujeeddadu aysan ahayn in la khasiso bihaa suuradaa lagu ama waaqicadaa lagu khasiso ujeeddadu maaha marka waaqicada un khaas ku tahaye oo min duuni lmuminiina markay tahay keliya mawaalaadku inay xaaraan tahay oo xaaladii markaa jirtay ah in lagu khasiso maqsuudku ma ahee uun waxaa keenay taqriiban suurada waaqica ayb min hayri qasdi taqsiisi biha bal muwaalaat lkufaari gaalada ka weliyeelashadoodu xaraamun weye mulaqan kala qaadlaan waalcilmu cinda allah qeydku marka muctabar ma aha mar haddii qeydka mafhuumkiisa ictibaarta laga saaro waxaa marka la qabanaya nusuustii nusuustii ilaaqday oo yani muwaalaadka mulaqan aan kala qaadin ayb qowlu tacaala aayadda xigta waxa wey hunaalika dacaa zakariya rabbahu qaala rabbi hablii min ladunka duriyatan ayibatan inaka samiicu ducaa hunaalika halkaa ama markaas daca waxaa baryay zakariya rabbahu rabbigiibuu baryay oo qaala wuxuu yidhi rabbi rabbigayo hablii ii hibee min ladunka agtaada duriyatan xaruur iiga hibee ayibatan oo wanaagsan ayb aayaddanina wax weeyaan waxaa ka muuqata nebiyullaahi zakariya calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam markuu ilaahay uu sidaa u baryo ilah caruur isii leeyahay waa mar uu da-yahay soo maa isaguna waa duqoobay islaantiisuna waa madhalaysba ma dhasho marka xilli uu da-yahay islaamtiisuna ay madhalays tahay inuu ilaahay caruur siin karo sidaa ku siin karo inuu marka uusan shaki ka qabin bay aayaddu ku tusi shaki inuusan ka qabin leanna waxa weeyaan ilaahay buu toos u weydiistay kama muuqata hadalkiisa marka inuu wax shakiya ka qabo inuu ilaahay xaaladaa iyadaa ilmo ku siin karo isagoo da-ah islaantiisuna ma dhalaystahay ayb aayado kalea marka imaanaya oo tilmaamaya nebiyullaahi zakariya calayhi salaam markii ilmaha loogu bishaareeyey inuu su-aal keenay soo ma su-aal keenay laga yaabo in laga fahmi karayo ma ilaahay qudradiisa awooddiisa inuu xaaladdaa ilmo kugu siin karo ayaa shaki ka qabtaa oo shaki ka jiraa yani sidaasi wax laga fahmi karayo oo ku moodsiin karaya ayaa qur ku yimid marka tanna waxaa ka muuqda inuusan shaki qabin kuwa kalena waxaa laga yaabaa inay ku moodsiiyaan ama dadka qaarkood ka fahmi karaan sidaasi ka duwan labadaaswaafajinay hadihi laayatu aayadani tadul waxay kutusaysaa cala ana zakariya calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam laysa inuusan ahnin cindahu agti shakun wax shakiya fii qudrat illaahi ilaahay qudradiisa inu shaki qabin ilaahay awooddiisa uu awoodo calaa an yarsuqahu inuu ku irsaaqo alwalada ilma inuu ku risaaqo calaa ma kana minhu min kibari sinni iyadoo ay jirto xaaladda uu ku sugan yahay oo daweynida ah. isagoo saa u daweyn hadana inuu ilahay ilmo siin karayo ayb inuusan wax shakiya ka qabin ilaahay intaa awoodo ayaa ayada ka muuqata waqad jaa waxaa yimid fii aayatin ukhra aayad kale waxaa ku yimid maa yuuhimu wax ku moodsiinaya khilaafa daalika yuuhimu waay soo ma waa moodsiis ee sax maaha leanna nebi ilaahay ambiyadiisa ka mid a ilaahay qudradiisa ka shakin maayo soo ma ayb ee way moodsiin waay wahiya iyadu qowluhu tacaala waay qaala wuxuu ihi nebi zakariya calayhi salaam rabbi rabbigayow annaa sideebuu kayf yakuunu ahaanayaa lii aniga hulaamun wiil waqad balaqanii walxaal qad balaqanii uu igaadhay alkibaru da-du ay igaadhay wa mra'atii xaaskayguna caaqirun ma dhalays ay tahay yacni da da aada u weynna aan gaadhay islaantayduna sideedaba ma dhalays ahayd see baan ilma ku helayaa waay su-aashaasaa marka waxaa laga fahmayaa ama kumoodsiin karta karta inuu qudrada ilaahay iyo awoodda ilaahay inuu sidaa ilmo ku siin karayo halkaasi inuu shakigeli karayo yay kumoodsiin kartaa waay maa xaqiiqada laakiin way kumoodsiin kartaa laga wada waljawaabu can hada arrintaa jawaabteedu waxa weeye biumuurin arrimay ahaatay alwalu ka hore waxa weeye maa akhrajahu bnu jariir can cikrimata wasudiyi wuxuu ka wariyey waay min ana zakariya nebi zakariya lamaa naadatu markay u dhawaaqday almalaa'ikatu malaa'igtii walxaal huwa isagu qaaimun mid taagan yahay mid qaa'imun mid taagan u yahay oo yusallii tukanaya fi lmixraab meeshuu ku cibaadaysan jiray markay malaa'igtu u dhawaaqday maxay ugu dhawaaqday ana allaha alle yubashiruka wuxuu kuugu bishaaraynayaa biyaxya markay malaa'igtu sidaa ku tiri nebi zakariya oo mixraabkiisii ku jira ayaa qaala wuxuu yidhi lahu isaga zakariye ashayaanu shayaankiibaa wuxuu ku yidhi laysa haadaa kani ma ahaanin nidaa lmalaaika laysa haadaa nidaa almalaaika hadalka aada maqashay zakariyow dhawaaq malaa'ig ma aha oo muxuu yahay innamaa huwa isagu nidaau shayaani shayaan dhawaaqii waay ayib yaani shayaanka laftiisiibaa wuxuu ku leeyahay zakariya bishaaradan yuu ka shaki gelinayaa markaasuu ku leey waxaad maqashay malag hadalkii meehe shaydaan baa kuu dhawaaqay fa daakhala markaasuu galay zakariya zakariya waxaa galay ashaku baa galay muxuu ka shakiyey qudrada ilaahay maaha wuxuu ka shakiyey waxa fii ana anidaaa min ashaytaan buu ka shakiyey dhawaaqani inuu shaytaan ka yimi uusan malaa'ig ahayn fa qaala wuxuu yidhi cinda daalika shakki shakiga agtiisa annaashi ee ka dhashay can waswasati shayaani shayaanka sheekadiisi iyo waswaaskiisa ka dhashay shakiga halkaa ka yimid agteedabaa marka wuxuu yidhi qabla an yatayaqana intuusan hubsanin annahu nidaagu min allahi xagga alle inuu ka ahaaday intuusan hubsanin baa wuxuu yidhi annaa yakunu lii hulaamun annaa sidee buu ilmo iigu ahaanayaa muxuu rabaa marka inuu hubsado nidaagani inuu xagga ilaahay ka yimid hadalka uu maqlaynayo inuu yahay hadal malaa'ig uusan hadal shaytaan ahayn sidaasi qolyahaasi cikrima mawla ibnu cabaas iyo sudiy ayaa maray sudiy ayaa sidaas maray oo qisadaa sheegay waa daciif waay kaa isaga sababtu wax weeyaan hadalka noocaasoo kaleeta ah, ee muxuu ahaaye oo qaybiga ah oo sidaasoo kale ah taabici iyo ee yacni wax weeyaan iskama iskama dhihi karaan waa wax qaybiya wa waxyaalaha noocaasoo kale naqli waxay u baahan tahay waxyi ah marka mar haddayna waxyi ahayn waxay u badan tahay inay israa'iiliyaad yihiin kutubtraben israiil laga soo raray israa'iiliyaadkana siduu inoo sheegi doono laa tusadaqu walaa tukadab sida xadiiska nebigu ku yiri sal alla alay waslam kutubta israa'iiliyaadka kutubta tafsiirka iyo meelo badan israa'iiliyaadka u arkaysaan haddayna markaa nas qur-aana ka hor imaanin ama xadiid uusan qisada israa'iiliga ka hor imaanin lana rumayn maayo lana beenin maayo laakiin waa la iskaga sheekaysan karaa xadaduu can bani israa'iila walaa xaraj laakiin lana beenin maayo lana rumayn maayo maxaan loo beenin loona rumaynaynin leanna waxaa dhici karta waxyigii ilaahay saxdaha ah inuu yahayna waa dhici kartaa wixii ay ku dareenee taxriifkooda inuu yahayna waa dhici kartaa salaamadu marka waxay ku jirtaa in laysaga aamuso lana rumaynin lana beenin saas daraaddeed warkani war la hubi karoo la qaadan kara ba ayib waa mid walihaada sidaa daraaddeed buu alaba wuxuu dalbay nebi zakariye alaayata min allahi buu ka dalbay calaamad calaa dalika arrinka biqowlihi rabbi jcal lii aaya rabbioo calaamad ii samee yani calaamadda muxuu dalbanayaa bimacnaa inuu hubsado cidda la hadashay ee bishaaradu ka socotay inuu alla yahay sawdku sawd shaydaani usan ahay inuu hubsado buu wuxuu leeyahay calaamad ii samee saasay ku wada macna alaaya taa waa mid athaani labaad ama arrinka labaad ee lagu jamcin karo waxa weeye anna istifhaamahu nebi zakariya su-aashiisu waxa weeye ee uu leeyahay anna yakuunu lii ghulaamun istifhaamu isticlaamin wastikhbaar soo ma waa su-aal ay tahay cilmi raadin isticlaam yani wastikbaarin iyo war raadin cilmi iyo war siyaada oo arintan ku saabsan buu raadinaya ayb liannahu laa yadri ma oga maxaa ka maqan marka uu raadinaya khabarkii cilmiga ka maqan ee uu raadinaya maxay tahy haddii loogu bishaareeyo wiil baa lagu siinayaa la yidhi maxaa ka maqanoo uu raadinayaa hal halillaahu alle ya'tiihi miyuu ula imaanayaa bilwaladi wiilka miyuu siin doonaa min zawjihi xaaskiisa alcajuuzi ee habarta ah ma islaantan duqdaabaa laga siin doonaa am amase ya'murhu alla mise wuxuu amri doonaa bian yatasawaja inuu guursado shaabatan gabadh dhallinyaraa oo dhali karta ow amase yarudduhumaa mise labadoodana la celinoo shaabbayni ya ama yaruduhumaa alla wuxuu ka yeelayaa labadooda shaabayni laba dhallinyaraa ah, radda bimacnaa sayarana waad ka dhigi kartaa soo oo marka shaabayni waxay noqon mafcuulkii labaad haddaad doontana yaruduhumaa raddadii caadiga ka dhig shaabayni marka ka dhig eh, xaal ayib inta waa marka muxuu raadinaya nebi nebi zakariya wuxuu raadinayaa waa yani e, faahfaahin dheeraadu ilaahay weydiinaya anna yakuunu lii waladun seebay iigu ahaanaya sidaas daraaddeed tacajub maaha aha yani waxa wey shaki maaha ee kayfiyaduu raadinaya ila waxa wey annaasoo kayfa maaha kayfiyaduu raadinaya sidee ayib sidee ma islaantaydanaa layga siinayaa duqda ma muxuu ahay waxaad leedahay gabadh dhallinyaraa guurso ilmo lagaaga siiyo ma waxaad leedahay labadanaad labadiinaaba dib laydiin celino dhallinyaro laydinka dhigi oo saasaad u ilmo ku dhalaysaan annaa yakuunu lii walad ama annaa yakuunu lii hulaamun ayib inay sidaa tahayna way suroobi kartaa ayib marka waxa weeye taa dambe waa wajiih jiddan ayib athaaliu midka saddexaadi waxa weeye iyo arrinka saddexaad oo lagu kulmin karo aayadaha waxa anahu istifhaamu isticdaamin waa weynaysi su-aasheed wa tacajubin iyo la yaabid min kamaali qudrati illaahi tacaala ilaahay awooddiisa dhammaystirnaanteeda ayuu weynaynayaa lana yaaban yahay wallahu tacaala aclam marka anaa yakuunu lii ghulaamun waa su-aal markaa ku wajahan waa la yaab eh ilaahay awooddiisu weynaa waay su-aashu halkaas markuu wajahanto ilaahay awooddiisu weynaa waa wax lala yaabo waay nin da'aho da'daa jooga islaan ah weligeedba dhalinoo habar ah isagiina da'ya markay dhallinyarada ahaayeenna ayba dhali waayeen da'daasaa ilaahay ilmo ku siinaya annaa yakuun ilaahay qudradiisu cajo badanaa waay oo weynaa macnahaasna waa suurtagal macnaha dhexeeb ah uu fiican istifaamtu inay tahay istifhaamu isticlaam wastikhbaar saasaa fiican kan u horeeyo oo ah shakiguna maba geli kara meesha wuun ku moodsiinayaa mooye ismoodsiis un meesha soo geli karuu sheekhu meesha ka saaraya laakiin maba suuroobi kartaba nebi ilaahi ambiyadiisa ka mida inuu ilaahay qudradiisa shaki ka galo mustaxiil waay ayb qowluhu tacaala annii akhluqu lakum min aiini ka hayati ayr aayadda ciisa calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam ayaa wuxuu leeyahay annii anigu akhluqu waan samayn lakum idinka min altayri shimbirka xaggii min atiini dhidhoobada xaggeeda waxaan idinka samayn ka hay-ati tayri wax shimbir qaabkeedoo kale leh shimbir qaabkeeda ayb alaaya ayaddanna wuxuu doonaya inuu shaka bixiyo kelimada khalaqa ah khalaqa soo abuuris nebi ciise ma waxbuu abuuri jiray mise abuurka ilaahay baa khaas la ah aayadda waxaa ka muuqda daahirkeeda in nebi muuse nebi ciise calayhi salaam inuu shimbirta abuuray ma garat waxaan qaabka shimbireed leh inuu isagu abuuray waxaana laysku ogaa abuur ilaahay keligii baa iska leh see laysu waafajinaya haadihi aayatu aayadani tuhim waxay kumoodsiinaysaa aahiruhaa aahirkeedu wuxuu kumoodsiinayaa ana bacda almakhluuqiina makhluuqaadka qaarkood rubamaa khalaqa bacdahum ana ah, bacd makhluuqiin rubamaa khalaqa bacdahum bacdahum ydinqolaysa bacduhum bacdahum ah. makhluuqaadka qaarkood inay qaarka kale abuuri karaan ama abuurayaan baa daahirkeeda laga fahmaya wanadiiruhaa aayadda la wax waxa weeye qowluhu tacaala watahluquuna ifkan watakhluquuna waxaad abuuraysaan ifkan been abuurad been ayaad abuuraysaan marka yani ayagaa waxaa loo nisbeeyey khalqiga taa horena khalqiga waxaa loo nisbeeyey nebi ciise ayb waqad jaaad waxaa timid aayaatun ukharu aayado kalaa yimid oo tadullu kutusaysa calaa ana allaha alle huwa isagu khaaliqu kulli shayin wax kasta inuu ilaahay keligii abuuray aayaadda kutusayaa jira ka qowlihi tacaala inna kulla shayin khalaqnaahu biqadar inaa anagu kulla shayin shay kasta khalaqnaahu waan abuurnay biqadarin baan ku abuurnay wa qowlihi tacaala allahu khaaliqu kulli shayin wa huwa calaa kulli shayin wakiil shay walba marka kuliyada ku jirta labadan ayadood iyo cumuumka ku jira iyo waxaa istacaarudaya maxay ismoodsiiska ku jira labada ayadood ee hore ayb ama moodsiinta ku jirta waljawaabu jawaabtu wax weye aahirun waa iska jawaabku waxa weeye ana khalqi ciisa ciise abuur samayntiisa ka hayati ayri uu samayn ka hay-ati ayri uu samaynayo min atiinina uu ka samaynayo huwa isagkaas macnihiisu waxa weye akhduhu qaadidiisa shay-an shay uu qaadayo oo min atiini dhoobada ka mida wa jacluhu yeelidiisa dhoobadii uusoo shaygii dhoobade uu soo qaaday wuxuu ka iyaahu isaga wuxuu ka yeelayaa calaa hay ay suurati ayr dhoobo qaado ayuu shimbir u ekaysiinayaa sawir shimbireed oo kale u samaynaya hay-adu bimacnaa suuro sawir shimbireed ayuu u ekaysiinaya ayb walayse almuraadu ujeeddadu ma aha alkhalqa alxaqiiqiya abuurista dhabta ah oo maxaa la ya alikqhraaju min alcadam soo yani abuurista dhabta waxa weye shay aan jirin inaad ahaysiiso taasaa abuurisa amaa shay jiray inaad intaad isku hagaajiso wax ka samayso aburis xaqiiqiya ma sooma caruurta yarka intay dhoobada qaadaanso dhoobadaba malmalaasaanoo wax kama sameeyaanoo faras kama sameeyaanoo muxua dameere kama sameeyaan marka qaarkood nin iyo naag isqaba kama sameeyaanoo ayib ma abuurisba ma abuuris ma aha saas wa nebi ciise calayhi salaatu wasalaam waxaw dhoobadii intuu isku hagaajiyey buu qaab shimbireed u ekaysiiyey khalaqada waxaa laga cabiraya kaas waa ayb ee ma aha abuurista xaqiiqigaa walaysa almuraadu alkhalqa alxaqiiqiya ma aha lianna allaha alle mutafaridun waa mid gooni la ah bihi abuurista oo ah alikhraaj min alcadam iijaadka jala wacala wa qowluhu watakhluquuna ifkanna macnaha waxa weye takdibuuna been baad sheegaysaan waa falaa munaafaata iska horamaad ma jira marka bayna alaayaat kama huwa aahiru sida iska muuqata aayaadku marka iskama hor imaanayaan ayb khalaqada kelimatu khalaqa baa waxaa loo isticmaalaa bimacnaa kadaba ikhtalaqa maxaa la yidhahda uusan been buu samay sooma waa marka waxa weeye khalaqada waxay ku timaadaa bimacnaa kadaba bay ku timaadaa sidaas daraaddeed watakhluquuna ifkan been baad sheegaysaan waay ayb macnaha takdibuna waay baabu qowlihi tacaala weykanina id qaala allahu yaa ciisa inii mutawafiika waraaficuka ilaya aayaddaa hore marka waxa uu meeshaasi ay muhim u tahay qolyahan kristanka iyo wixii ku ta'auray oo qaba nebi ciise calayhi wacala nabiyina asalaatu wasalaam inuu ahaa ama ilaah ama wiil ilaah oo awood uu wax ku abuuro leh niman mustashriqiina jira marka oo qur-aanka aada u yaqaana qur-aanka bartay oo sunnada bartay oo meelaha yacni e, e, ay dadka ku khaldi karaan qur-aanka iyo sunnada intay ka soo saaraan bay dadka ku tashkigelinayaan shaki ku gelinayaan ruuxii marka aan garanaynin way wareerinayaan way wareerinayaan kuwaasoo kale marka aada u isticmaala a maalan e, tan hadda uu sheekhu sheego oo kaleeto nebi ciise inuu wax jiray marka waa inaad jawaabteeda haysa soo ma waruuxun minhu bay ku leeyihin waruuxun minhu nebi ciise inuu ilaahay ka mid aha waruuxun minhu baaba qur-aankiina ku taalla waa ruux ilaahay ka mid a ayib maxaad dhihi ibtidaaiya waa ayaguna maxay u isticmaalayaan tabciidiya isticmaalayaan saas daraaddeed waa inaad tidhaahdo jaahil baa tahay luqada carabiga waxba ka aqoon mintu tabciidiya meehee waa ibtidaa'iya makhluuq oo dhanna xagga ilaahay buu ka yimid bidaliili qur-aanka laftiisa wasahara lakum ma fi samaawaati wamaa fi lardi jamiica minhu ayib tanna tabciidiya ka dhig marka makhluuqii oo dhan qayb ilahay ka mid aha ah noqdee ma salimaya soo maaha khalaas fabuhita aladii kafara way marka inta badan ishkaalaadkaasi wuxuu ku dhacaa qolyahan dooda ee muxuu ahaay intay bibalka iyo bartaan la dooda muxuu ahaay ruhbaanta iyo qisaysiinta iyo la dooda aan qur-aankana aqoonin mar marka qaar waxaa helaya mustashriq aqoon u leh qur-aanka iyo sunnada aqoon dheeraada ule meelahana aad u yaqaana markaasuu wareerinaya marka waa meelaha muhimka wey loo baahan yahay in eh, wax laga ogaado qowluhu tacaala id qaala allahu yaa ciisa inii mutawafiika waraaficuka tanina isla ciisay ku saabsantahay calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam waana masalada caankee ah nebi ciise calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam miyaa la dilay mise waa nool yahoo loo qaaday ayb aayaddan marka waxaa deliishado qolyaha qaba nabi ciise calayhi salaam in uu dhintay ya oo ayna jirin wax la yidhaahdo inuu nool yahay say u id qaala allahu markuu alla yidhi yaa ciisa ciisow innii anigu mutawafiika midku oofsanayaan ah wa raaficuka ilaya xaggaygana kuu koryeelaya sida hadda hadalkuugu yaallo daahirka waxaa laga fahmayaa markii la oofsaday isaga oo meyd ah baa kor loo sii qaaday soo ma saas daraaddeed ma noola saasay u daliishaneen hadihi ilaayatu aayaddani marka aadila alkariimatu yutawaham waxaa laysmoodsiinayaa min daahiriha daahirkeeda waxaa la iska moodsiin karaa ama laga fahmi karaya wafaatu ciisa nebi ciise geeriyoodkiisii inuu dhintay calayhi salaam calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam nebi ciise inuu dhintay ayaa laga fahmaya mutawafiika waraaficuka waqad jaa waxaa yimid fii bacdi alaayaati maa yadullu wax kutusaya calaa khilaafi dalika sidaasi ka duwan oo inuu nool yahay ah qur-aanka laftiisaa tilmaamay inaan la dilin oo waxaa ka mid ah ka qolyaha sheeganaya nebi ciise inay dileen wamaa qataluuhu mayna dilin wamaa salabuuhu eh, mayna salbinin walaakin shubbiha lahum waase loogu ekaysiiyey ah, aan la qasay mooye oo nin kalea loogu shabahay mooye mayna dilin ayib isagii maaha waxay dileen wa qowlihi tacaala wain min ahli lkitaabi ahlulkitaab ma jiro ah ilaa hadduu jiro la yu'minanna wuu rumayni bihi ciise qabla mowti ciise intuusan dhimanin ayib ma jiro axad ahlulkitaabka ka mid a ah, ilaa hadduu jiro ciise intuusan dhimanin buu rumayn doonaa calaa maa fasarahaa goormay kutusaysaa nabi ciise inuu nool yahay aayaddani waa marka tafsiirkan la qabto waay calaa maa fasarahaa sida uu ku fasiray bihi isaga ibnu cabaas fii ixda riwaayatayni labadiisa riwaayadood mid ka mida laba riwaayu leeyahy midood siduu ku fasiray waa abu maalik ya nin isagana aimada tafsiir ka mida aad ugu badan wlxasan xasanbasri wa qataadatu bnu dicaama wabnu zayd cabdiraxmaan ibnu zayd ibnu aslam wa abu hurayra intoodaasiba siday ku fasireen oo wadallad ay ku tustay calaa sidqihi runnimadiisana ay ku tustay alaxaadiiu maxay ku fasireen qoladaas waxay ku fasireen nebi ciise ahlul-kitaabku markay rumaynayaan waa markuu aakhiru zamaanka soo degi doono marka uu soo dego ahlulkitaabka joogaayey way rumayn doonaan qabla mowtihi intuusan dhibanin ayb waana siday axaadiistu mutawaatirkii ay ay caddaysay wey way ku tustay leanna axaadiista ku soo aroortay nuzuulu عيسى fi aakhiri zamaan waa axaadiis mutawaatira ah. waay yani riwaayaad iyo riwaayaad fara badan saxaabo badan ay wariya aymo badanna ay tilmaameen ina ah. tilmaamaysa nebi ciise aakhiru zamaanka inuu soo degi doono iyo tafsiirkan qabla mowtii in lagu fasiro soo degitaankiisa ayadda lagu fasiro labadaasaas waafaqay waay mufasiriintaasi ku fasireen saxaabada iyo taabiciinta ayb wakhtaarahu waxaa doortay oo tafsiirkaa doortay qabla mowtihi la layuminana bihi qabla mowtihi inay tahay inda nusuul inay tahay waxaa doortay ibnu jariir aabari wajazama waxaa isaguna gooyey oon shaki gelinin ibnu kaiir wuxuu gooyey isaguna biannahu lxaqu inuu yahay biana qowlahu qabla mowtihi ay mowti ciisa calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam inay tahay buu ibnu kaiirna jasmiyey yacni intuusan dhimanin ciise inay rumayn doonaan oo soo degitaanka laga wado macna ayb waljawaabu can hada min alaaati awjuhin labada ayadoo marka midda horena waxay kutusaysaa ciise inuu dhintay soo tan dambena waxay kutusaysaa labadan dambe inuu weli nool yahay axaadiista mutawaatirka marka ku dar iyadana ayib see laysu waafajinaa aljawaab can hada min alaaati awjuhin saddex weji midkood baa laysku waafajinaya alwalu midka hore waxa weeye ana qowlahu tacaala mutawafiika inii mutawafiika waan ku oosan wa raaficuka korna waan kuu qaadi ayb mutawafiikadaasi laa yadullu kuma tusayo calaa tacyiini lwaqti waqtiga la oofsanayo ma xadidin ayb walaa yadullu kuma tusayo calaa kownihi waqtiga ahaantiisa qadmada mid tegay inuu yahayna kuma tusayso wa huwa allana mutawafiihi ciise mid oofsan doona way qacan go-naan yowman maa maalin uun alla waa oofsan doonaa ayib walaakin laa daliila wax daliila kuma jiro aayadda wax daliila kuma jiro calaa ana dalika alyowm maalinka isagaa qadmadaa inuu tegey innii anigu mutawafiika midku oofsanayaan ahay aayadduma waxay tidhi wakhti hebel miyay tidhi ku oofsaday miyay maya waan ku oofsan doonaa dabcan maalin un waa la oobsan doonaa markuu soo degay kadib soo la oobsan maayo markuu soo degay kadib oo uu dilo oo uu dajaal dilo shaqadiisa qabsado marka kadib waa la oobsan doonaa nebi ciise calayhi salaam sidaas daraaddeed wafaadkaa dambay tilmaamaysahaye wafaad horoo dhacay iyo dhimasho horoo dhacday aayadu kumana tusaysa wax daliilana kuma sugna innii mutawafiika waan ku oobsan doonaa wa raaficuka korna waa kuu qaadaya ayib rafcigu marka ayaa horeeyey isagoo nool baa la qaaday wafaadkan laga hadlayo iyo geeridanna waa midda dib ka doonta ishkaal marka wuxuu ka imaanaya sidii mar sidaa marka la maro maxaa loo yidhi mutawafiika loo hormariyey oo waraaficuka loo dambaysiye sida hadday tahay waxaa la dhihi lahaa inii raaficuka eh, wa mutawafiika la dhihi lahaa soo ma ishkaalkaasaa imaanaya sax mutawafiika waa ismi faacil soo ismi faacil zaman tegay kuma tusayo soo zaman tegay aan aayaddu ku tusayn waxaa dhici karta in laga hadlayo wafaadka dambe taa haddaad tidhahdo marka wa raaficuka maxaa looga dambaysayey marka ama cafuhu cafidiisa waraaficuka lagu cafay ilaa qowlihi mutawafiika lagu cafay kala hormarinta mutawafiika inta la hormariyey waraaficuka laga dambaysiye laysku cafay falaa daliila fiihi iyadana wax daliila kuma sugna inay geeridu ahayd qabla rafci daliilku tusaya meesha kuma jiro <coughs> agga sheegidda <coughs> waxaa la hormariyay sheegidda wafaadka rafcigana waa la dambaysay laakiin wax daliila meesha ku sugan oo ku tusaya tartiibkaa hadda loo sheegay inay saa u kala dambeeyaan inay qasab tahay wax daliil daliiloo kutusaya maa ku jira maya sababto maxay tahay leanna waxa laysugu cadfay waaw waahay waawdu maxay keentaa way marka doodu halkaas falaa daliila fiihi wax daliila kutusaya ma jiro fiihi dhexdiisa kuma sugna sababtu maxay tahay liiطbaaqi jumhuuri ahli lisaani اlcarabi luqadda carabiga culimada culimmada taqaana badankood baa waxay isku waafaqeen calaa ana alwaawa wawdu laa taqtadii inaysan keenin atartiiba ya yani tartiibin labadan shay sida loo sheegay inay u kala dambeeyeen walal walaljamca wada jirna kuma tusto yacni inay wada socdeen oy sinaayeenoo xugma ku siman yihiinna kuma tusto sidoo kalena kuma tusto inay ku kala dambeeyeenoo sidan hadda ay u yaallaan ku kala dambeeyeenna kuma tusto wa inamaa taqtadii waxay u keentaa mutlaqa tashriik wadaajin unbay keentaa wadaajin xugumkan inay wadaagaan mactuufka iyo macuufa alayhiga waxani waa ka dhexeeyaa waay way wadaagaan laakiin say ugu kala horeeyeen ma kutusayso ma hal mar bay ahay wada qaateen ma kutusayso ma ka horaa horeeye kuma tusa ma ka dambaa horreeye kuma tusayso macnaha ma faa'idayso saas way macnaha jaaa zaydun wa camrun markaad tidhaahdo zayd baa yimid iyo camrin waawlcadafku iyo waay soomaaliga soo iyo camrun hebel baa yimid iyo hebel ayib hadalkaasi wuxuu kutusayaa inay hal mar wada yimaadeen maya ma waxay kutusaysaa inuu zayd soo horreeyo camar ka dambeeye maya ma cagsi bay kutusaysaa maya maxay kutusaysaa sam inay imaanshaha wadaageen bas xukumkaa un inuu ka dhexeeyo bas amaa wixii ka siyaasan kuma tusayso laa tadullu walaa tanfi kumana tusayso mana diidayso soo ma wixii ka ziyaada saas waxaa isku raacay buu leeyahay jumhuuru ahli lisaani alcarabi culimmada luqadda carabiga takhasuskeeda leh badankood baa sidaa maray oo isku raacay qolo diidan baa jirta oo uu keenaya waqad wuxuu sheegtay wey qad iddacaa wuxuu sheegtay assiraafiyu assiraafi imaam min a'immati luga waa alxasan ibni cabdillaah ibnu marzabaan assiraafi abu saciid ayib wuxuu sharxay kitaabu sibawey wuxuu ahaa caalim min culamaa alua alcarabiya wsuhayliyu iyo suhayli wuxuu sheegtay cabdiraxmaan ibni cabdilaahi suhayli ayb waa ninkii siiradana sharxay rawdlunufka iska leh imaam luawi ana uu ah khaasatan naxwada nimadaani waxay sheegteen ijmaaca nuxaati culimada naxwadu inay isku raacsan yihiin calaa dalika arrinka korkiisa isku raacsan yihiin maxay isku raacsan yihiin ya waawdu inay faa'iidaysa keliya mulaqa tashriik sheekhu muxuu isagu isagu wuxuu yidhi jumhuur buu cabiray laakiin labadan sheekh iyagu ijmac wayba kasoyayba ka cabireenba ayib wacazaahu arrinkaasi waxa uu u tiiriyey alakaru culimmada barankood waxay u tiiriyeen lilmuxaqiqiin bay u tiiriyeen culimmada wa xaqiijiyey wa huwa kaasaana alxaqu xaqa isaga sax saas way yani muxaqiqiinta cilmiga luqada culimmada qaarna waa naaqiliin qaarna waa muxaqiqiin ninna wuxuu kitaab ku arkay buu soo guuriyaa ninna wuxuu kitaabka ku arkay iskama qaatee wuu shiilaa wuu karkariyaa wuu ka niqaashaa wuu rajaxaa ninkaasaa muxaqiq la dhahaa marka marka muxaqiqiinta badankood baa loo tiiriyey inay qabaan in ayna wowdu faa'iidaynin waxaan mulaqu tashriik ahayn wahuwa alxaqu sidaasaana xaqa wey saasaa xaqa waa sheekhu saasuu rajaxay macnaha khilaafan waxaan khilaafaynaa marka khilaafan lima qaalahu qurub ah, qurub siduu yidhi baa la khilaafi ayib qurub waxa weeyaan waa ardaygii sibawey alimaam abu caliy moxamed ibn mustaniir sibawey buu arday u ahaa imaamu shaafici bay isku waqtiya dhinteen labadii boqol iyo lixdii ayuu dhintay caalim u ah khatar qutrubku waxaa la yidhahda waa waa duwayba yar bahal yaroo siqda weeyo xayayaan yara marka waxaa la yidhaahdaa siibawey baa u bixiyo wuxuu imaan jiray baa la yidhaahdaa markuu siibawey gurigiisa ka soo baxo salaada iyo xilli habeennimo soo baxo isagoo irida taagan irida fadhiyo cilmi raadis markaasuu wuxuu yidhi anta qutrub ah, bahal yaroo siqda marka ninkaas waa khilaafa lima qaalahu quطrub wاlfara yaxya bnu ziyaadin alfara isagana isagana isku wakhtiyay ahaayeen iyo waclab khilaafa wlfara lima qaalahu quطrub wاlfara waclab abulcabaas axmed ibnu yaxya naxwi ninkiisnaaxiga hawe iyo wa abu cumrin izahid siduu isaguna yidhi abu camrin abu cumar abu camrin soo ma abu camrin izahid h moxamed ibn cabdilwaaxid albaqdaadi oo isagana wuxuu caamku ahaan jiray waxaa la jiray hulaamu aclab hulaamu aclab wa hushaam hushaamka waa garan waay washaaficiyu iyo shaafici siday dhaheen intaasiba siday dhaheenoo min annahaa iyadu tufiidu inay faa'iidaynaysa wowdu adtartiiba inay faa'iidaynayso taasaan khilaafaynaa waay maxay tartiib waadi faa'iidaynaysaa likarati isticmaalihaa bay dhaheen isticmaalideedaa batay fiihi tartiibka loo isticmaalo culimadaasoo dhan baan khilaafsannahay buu markaan nidhi mulaqu tashriik bay faa'iidaysaaye ma faa'iidayso tartiibna ma faa'iidaysto jamcna ma faaidayso sidaa markaan nidhi waxaan khilaafaynaa qoladan dambe siday dheheen oo ah inay tartiib faa'iidayso likarati isticmaaliha fi dalik ayb waqad ankara wuxuu inkiray assiraafiyu hubuuta hada alqowli hadalkan ka sugnaantiisa can ilfara fara inuu ka sugan yahay siraafi isagu wuxuu warkani kamaba sugnaba kan dambe way macnaha kan dambe ayb wa qaala wuxuu yidhi lam ajidhu ma aanan helin fii kitaabihi kitaabkiisa kama helin kitaabkiisa kama aanan helin buu yidhi oo kuma yaalo hadalkan laga soo guuriyey wa qaala wuxuu yidhi waliyuddiin waxaan u malaynayaa inuu yahay waliyuddiin alciraaqi waliyuddiin alciraaqi ee muxuu ahay ninkii muxadidka ahaa culimadu luqadana wuu ku jira wa qaala wuxuu yidhi waliyuddiin wuxuu yidhi ankara nisbata hada alqowli qowlkan u tiirintiisa ila shaafici shaafici loo nisbeeyo asxaabtanadu way diideen asxaabushaafici wey macnaha yacni inuu imaamu shaafici yidhi wawdu tartiib bay way diideen asxaabtiisii ayb xakaahu waxaa sidaa ka sheegay canhu xaggiisa waliyudiin arrinkaa waxaa ka sheegay saaxibu diyaai laamic ninka kitaabkaa iskale baa ka sheegay waliyudiin buu ka sheegaya manaa ayb diyaalaamica waxa weeyaan ninka iskale saaxibu adiyaa laamic sharxi jamci jawaamic u ah jamcu jawaamicii taajudiin subki oo ahaa fanigee waay usulfiqiga ahaa ayaa waxaa sharxay nin maaliki ah oo la yidhaahdo ibnu xululu almaliki wuxuuna ku sharxay kitaabka la yidhaahdo adiyaa laamic sharxu jamci jawaamic ninkaa way markuu kuu leeyahay saaxibu adiyaa laamic inta badan haddaad aragtaan isagaa laga wada isagaa laga wada man sharxku wuxuu leeyahay aad u qiimo badan marka waxaa ka sheegay waliyudiin inuu yidhi asxaabtanadu waa diideen arrinkaa shaafici inuu yidhi hadalkaa waxaa ka soo guuriy oo ka sheegay saaxibu diyaai laamic oo ninka haddaan sheegnay ayib wa qowluhu sal alay wasalam ayib halkaa haddana wuxuu ishkaal bixinaya wawdii baa weli la daba taaganya inii mutawafiika waraaficuka wowdoodii wadaas inayn wowdaasi tartiib faa'iidaynayni baa weli la daba joogaa qolyaha marka waxay deliishanayaan leh tartiib bay faa'iidaysaa waxay leeyihiin ina asafa waalmarwata safiya marwa ilaahay soo waw isuguma cadfin ya haddana maca daalik nebigu soo ma dhihin abdau u bimaa bada allahu bih waxaan ku bilaabayaa midda ilaahay ku bilaabay yani markuu samaynayey sayiga soo ma oo ilaahay muxuu ku bilaabay safuu ku bilaabay ayib soo lagama fahmayo waaye labadooda safiya marwa inay horayso saf horayso inuu alla ku bilaabay tanna dambaysiina waxay kutusaysaa wawdu inay tartiib faa'iidayso saas qolada tidhi ayuu ka jawaabaya wa qowluhu sal lla alay waslam uu yidhi abda-u waxaan bilaabi bimaa bada allahu bihi wixii ilaahay ku bilaabay baan ku bilaabay yacni wuxuu ka wadaa alsafa laa daliila fiihi wax daliila kuma sugna cala iqtidaai hawowdu inay keensanayso altartiiba tartiib inay keenayso daliili uguma sugna wa bayaanu dalika arrinka cadayntiisuna wax weeye huwa maa qaalahu lfihriyu fihri siduu yidhi kamaa dakara canhu saaxibu diyaai laamic baa isagana ka sheegay wa huwa kaa uu sheegay wax weye fihri annahaa iyadu waawdu wa kamaa annaha laa taqtadi tartiiba sayna tartiib u faa'iidaynin walalmaciyata wadajirna inuu faaidaniyo jamc fakadalika sidoo kale laa taqtadii ma keento almanca diidid minhumaa jamca iyo tartiibka la diidana ma keento macnaheed laga wadaa faqad yakuunu waxaa laga yaabaa inuu ahaado alcafu cadfidda bihaa wowda lagu cadfay maca qasdi alihtimaami bilwal inay la jirto in labada shay ee la sheegay ka hore yani mudnaan khaasa la siinayo taa in loo qastayaa dhici karaysa oo ka la hormariyey mudnaan khaasa uu leeyahy sidaa daraaddeedna loo hormariyey faqad yakuunu alcadfu biha maca qasdi alihtimaam bilwal labadooda midka hore yani in mudnaan khaasa siiyo in la siiyo in loo qastayo waa dhici kartaa ka qowlihi tacaala ina asafa walmarwata min shacaa'ir illah in safa la hormariyo sheegitaanka ya waa loo qastay ihtimaam khaasay leedahay oo xagga camalkay ku horanaysaa iyo qabashada sooma alaaya bidaliili xadiii maxaa arrintaa kutusaya bidaliili xadiii mutaqadim xadiidka horaa kutusaya oo ah abdau bima bada allahu bih waqad yakuunu inuu ahaadaa dhici karta almacuufu biha midka waawda lagu cadfay murataban mid la tartiibiyey inuu yahan waa dhici karta oo sidaa loo sheegay u kala tartiibsan oo u kala dambeeya say isugu cadfatayba xasaan ibnu haabit shaacir rasul lah sl suu yidhiba hajowta muxamadan waajabtu canhu hajowta waad cayday oo gabay baad ku cayday muxamadan waajabtu waan ka jawaabay canhu xaggiisa anigana waan difaacay waay ayb marka waajabtu marka calaa riwaayat lwaaw waay marka lagu wariyo yani beytka lagu wariyo riwaayada waajabtu waw ka dhigayso ayb marka tartiibka hadda xijaaga xijaagu waxa weyaan waa marka gabay laysku caayo ama laysku maago waay marka nebigaad gabay ku maagtay anigana waan ka jawaabay ayib ma maagiddaa horraysa mise jawaabidaa dambaysa maagiddaa horraysa wa ajabtu tartiib bay marka ayib waqad yuraadu in loola jeedaa dhici karta bihaa wawda almaciyatu in loola jeedaa dhici karta inay wada jir labada shay isku cadfaysay inay wada jireen oyna kala dambaynin ayb ka qowlihi tacaala faanjaynaahu waan badbaadinay nebi nuux waasxaaba asafiinati maca asxaabi safiina wa qowlihi tacaala wajumica waa la kulmiyey alshamsu wاlqamaru maca alqamar ayb walaakin arrinkaa lagu noqoy laa tuxmalu lagu xambaari maayo cala tartiibi lagu xambaari maayo walaa cala almaciyati maciyana lagu xambaari maayo ila bidaliilin daliilin la helo mooye munfasilin oo ka baxsan iyada marka la leeyahay waawdu tartiib hadday faa'iidayso dalla calaa dalika daliil khaariji sooma iyada lafteeda lagama fahmin markay jamc faa'iidaynaysana dalla calaa dalika daliilun aakhar sooma garan laakiin keligeed markay tahay daliilla aan loo haynin kale maxay faa'iidayni markaa mulaqu tashriik bas laa tufiidu lmaciya walaa tufiidu ljamca walaa tanfiihimaa mana diidayso haddii daliil kale loo helo kutusay macnaa cadaynaya ayb alwajhu aani wejiga koobaad kaas way horta wejiga koobaad maxaynu nidhi warkaa dheer waxayna geliyey oo sheekhu u galay wowda inuu taxliiliyo maxay faa'iidaysaa laakiin khulaasadiisu waxa weeyaan innii mutawafiika e waan ku oobsan doonaa markii wakhtigaagii la gaadho waraaficuka haddana adigoo nool baan ku koryeelay ilaya xaggayga kuu koryeelaya waadse dhiman doontaayo sidaa ku waari mayside mutawafiika wakhtigaagaa lagu dili doonaa waay macnahaasi sidaas waay waawduna ma alwajhu aani wejiga labaadi waxa weeye ana macnaa mutawafiika waxa weeye muniimuka waan ku seexinaya waraaficuka ilaya kadibna kor baan kuu qaadaya ay fi tilka nawmati hurdada dhexdeedaan kugu qaadaya waay mutawafiika waan ku seexin wa raaficuka ilaya adoo hurdaan ku qaadaya ayib waqad jaa waxaym ayib mutawafiika waxaa marka adooni markaasoo kale loo baahan yahay alwafaatu ma ku timaadaa hurdo ma ku timaadaa haddaad tidhaa mutawafiika hurdo iyo waxaan ku gelinaya waa ku seexinaya ayib wafaadka ma ku timaadaa seexasho taasaad u baahanta inaad daliilkeeda waqad jaa waxaa yimid fi lqur'aani qur dhexdiisa waxaa ku yimid ilaaqu lwafaati wafaatka in lagu ilaaqo cala nowmi hurdada lagu ilaaqo fii qowlihi tacaala wahuwa aladii yatawafaakum billeyli wayaclamu maa jaraxtum binnahaar wahuwa alle aladii midka yatawafaakum idin oofsanaya bileyli habeenkii oo miyaad dhimateen maya oofsosanada waa waa seexashada ayb wayaclamu og maa jaraxtum waxaad samaysaan binahaari maalintii maalintii waxaad samaynaysaan og habeenkiina hurdada idin gelinaya wa qowlihi tacaala allahu alla yatawafa wuu oofsadaa alanfusa xiina mowtihaa markii ay dhimanayso alla oofsada wallatii midna alla waa oofsadaa lam tamut aan dhimanin fii manaamiha hurdadeeda aan ku dhimanin midda aan hurdada ku dhimaninna alla waa oofsaday maxaa laga wadaa oofsigaas bimacnaa waa hurdadii waay hurdada lafteeda waa faada saas daraaddeed waxaa la yidhahdaa annawmu alwafaatu suqraa soo ma waa geeri yar geeridii weyneyd baa maxaa yeele ruux markuu hurdo sidii meyd buu eegaya wax badan ma dareemaya ayb wacaza wuu tiiriyey ibnu kaiir haada alqowla hadalkaa isagaa lilakariina buu u tiiriyey culimmada badankood inay sidaa qabaan buu u waraaficuka kor baan kuu qaada adoo hurda hadalkaasuu culimmada badankood u tiiriyey ibnu kaiir caleyh raxmatullah wastadalla wuxuuna usoo deliishaday bilaayatayn almadkuuratayn labadii aayadood soo sheegnay buu usoo deliishaday waa labadan aayadoode ya hordada in wafaad loo isticmaalo kutusay ayuu usoo deliishaday ayb wa qowlihi sal lay wslamna wuu soo deliishaday nabiga odhahdiisa uu yidhi alxamdu lilaahi aladii axyaana bacda ma ya soo ma yani dikrigii hurdada marka laga soo kaco waxaa mahad iskale allaha na soo nooleeyey geeri kadib geeridu marka waa hurdo hurdada naga soo kiciye waa alxadii wejigaana waa weji kale waa mutawafiika waa ku seexinaya waraaficuka adoo hurdaan ku qaadaya alwajhu thaaliu wejiga saddexaad waxa weeye ina mutawafiika ismu faacilin waaye tawafaahu ismu faacili tawafaahu idaa qabadahu waxaazahu ilayh tawafaa baa macaani ku timaada macaaniday ku timaadda waxaa ka mida bimacnaa tawafaa wuu la wareegay wuu qibdooday soo ma wuu ayaa loo isticmaalaa marka inii mutawafiika macnihii geerida lagagama wadee ee waxaa laga wadaa wuu la wareegay inii mutawafika ismu faacilin wey oo tawafaahu baa laga keenay idaa qabadahu markuu qibdooda oo la wareego oo waxaazahu uu koobo ilayhi xaggiisa uu koobo wa minhu qowluhum baa ka mid a tawafaa fulaanun fulaan wuxuu koobay wuxuu qaatay wuxuu la wareegay daynahu dayntiisa idaa goortii qabadahu ilayhi uu daynta qaato fa yakuunu macnaa mutawafika wuxuu noqonayaa calaa haada kaa korkiisa wuxuu noqonayaa qaabiduka mid ku qibdoonayaan ahay minhum iyaga xaggooda ilaya xaggaygan kuu qibdoonaya xayan adoo nool innii mutawafiika waan kaa qaadanayaa waaye soo maa waan kula wareegayaa dhulka iyo dhexdoodaan kaala wareegaya kuwanaad dhex joogto dhexdooda iyo dhulkan kaala wareegaya oo xaggeed ii wadaysaa waraaficuka ilaya xaggaygan korka ugu sii qaadaya macnahana way ku imaanoo kelimada mutaqafi luqada carabiga qur-aanku kusoo degay ya way ku timataa wafaa bimacnaa qabada waxaaza way ku timaadaa macnahaasina isagana waa sax wahada alqowlu hadalkaa isagaana iyo madhabkaana huwa isagu ikhtiyaaru bnu jariir waa imaamu lmufasiriin baa sidaa maray ayib oo markuu kasoo soo guuriyay aimada qaar ka mid buu doortay inuu sidaas yahay mutawafigu inuusan geeriba shaqo ku ayb wa ama aljamcu in lagu jamciyo biana tawafaahu saacaatin sidan in lagu jamciyo waa jamc intaa oo weji markuu isku waafajiyay saddexdaa weji yuu weji saddexaad sheekhu burinayaa wuxuu leey wa ama aljamcu jamcin aayaadka lagu jamciya biannahu alle tawafaahu ciise inuu oofsaday saacaatin saacado ow amase ayaaman maalmo inuu oofsaday uma markaa kadibna axyaahu uu soo nooleeyey ayb maalmaanku oofsanaya kadibna dib baan kuu soo noolaynaya wa adoo nool baan kor kuusii qaadaya sidaa in la yidhaahdo faaahiru sida muuqata waxa weeye annahu min alsraa'iliyaat qisooyinka reer bani israiil iyo kutubtooda laga soo guuriyey waay waqad naha wuu reebay nebigu sal ly wasalam can tasdiiqiha israa'iiliyaadka in la rumeeyo watakdiibaha beeninteeda wa takdiibiha beeninteedana nebigu waa reebay sal lay slm laa tusadiq walaa tukadib xadiis saxiixa ana rumaysanina hana beeninina ayhada huwa saxiix kutubta reer bani israa'iil iyo israa'iiliyaadkay ku taala in wakhtiyo la dilay kadibna lasoo noolay kor loo sii qaaday israa'iiliyaadka noocaas oo kaleetaana lama rumayn karayo ayib bal daahirka nusuusta waxaa ka muuqata inaysan waxba ka jirin lanna alla tabaaraka wa tacala aankana kuma sheegin sunnadana kuma sheegin nebigu sal alla alay saas daraaddeed yani awjuhda kale baa saxa tan kale ee israa'iiliga ah iyadan lama rumaysan karo hada wabilahi towfiiq sal allahuma wslm wbaarak cala nabina mxamed wala ali saxbi wslm weji kalea jiro afraad oo uuse sheekhu sheegay oo iyadan luqada carabiga saa'iq ku ah oo ah wejiga ah yani in la yidhaahdo fiihi taqdiim wa ta'khiir wayna ku timaadaa qur-aan sooma oo la yidhaahdo innii mutawafiika waraaficuka innii raaficuka wa mutawafiika wayna ku timaadaa luqada carabiga qur-aankana way ku timaadaa laba shay oo kala horeeya in xagga sheegidda yani wax weeyaan la cagsiyo taana um, amadii tafsiirka qaar ka mid a ah sheegay wallahu aclam